بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jiray baabu tawliyati wاlishraaki wاlmuraabaxa waxaan soo gaarnay halkuu mualifku leeyahay wayasixu baycu lmuraabaxa laakiin si aan iskugu soo xidhno laqmada ayaan ku soo celin doonaa intii hore aan usoo akrinay wuxuu idhi baabu tawliyati wareejintii ayuu baab yahay walishraaki wadaajintii iyo walmuraabaxati beecii faa'iida doonka ishtaraa ida ishtaraa haddii uu iibsado qofkii shay-an shay hadduu iibsado uma dabeetana qaalo uu ku dhaho licaalimin qof ka warqaba bitamani lacagta uu ku iibsaday wallaytuka waa kugu wareejiyey hada alcaqda caqdigan faqabila dabeetana qofkaasi uu aqbalo lasimahu waxaa ku waajibayaa midlu thamani lacagtii kaa hore uu ku iibsaday mid la mid ah ayaa ku waajibaysa wa huwa caqdigan asagaha ee tawliyada ah baycun iib weeye fii shardihi ay fii saa'iri shuruudihi shuruudii beyc oo dhan laga doonayo wa taratubi axkaamihi iyo axkaamtiisii beyca axkaamtiisii ay marka ay ka dhalanayso laakin hase yeeshee laa yaxtaaju uma baahno caqdiga tawliyadu ilaa dikri thamani lacagtii in la sheego uma baahno walow xuda haddii laga rido can ilmuwalli kii wareejiyey bacdu tamani lacagtii bar ka mid a ah haddii laga rido oo baayici hore uu ka rido inxada way ka dhacaysaa lacagtaasi can ilmuwalla kii la wareejiyana way ka dhacaysaa walishraaku wadaajin fii bacdihi ay shaygii la iibsaday wax ka mida laisla wadaajiyo katawliyati wareejina bay la mid tahay fii kulli mabiicii la iibsaday oo dhan laisku wareejiyo waase goorma in bayana haddii uu caddeeyo albacda barhkaa uu la wanaajinayo falow alaqa haddaba haddii uu iska ilaaqo oo uu sii daayo oo barhkaa uu wadaajiyo uusan caddaynin saxa arrinkaasi wuu asaxayaa wa kaana wuxuuna noqonayaa munaasafatan nisnis inay u kala qaadanayaan qiila waxaa la yidhi laa ma asaxayo arrinkaasi wayasixu waxaa asaxaya baycu lmuraabaxati muraabaxadii beeceediibaa asaxaya wadalika kaasina waxa weeye bian yashtariyahu waaba inuu iibsado shay bimi'atin boqol uu ku iibsado uma dabeetana yaqulu uu dhaho bictuka waan kaaga iibiyey bima shtaraytu wixii aan ku iibsaday wa ribxi dirhamin iyo dirham inaan ka faa'iido likulli casharatin toban walba oo boqolkaa ka mid ah awamase ribxi dih yaasdih tobankiiba inaan hal ka faa'iido tobankiiba in markaa la ii gaadhsiiyo kooiyo toban waayahay mualifku markuu ka soo hadlay afartii noocee waxaa weeye baabka loo guntay laba ka mida markuu ka soo hadlay ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa beycii muraabaxada wuxuu idhi beyca muraabaxadu wuu asaxayaa horta waa beyc jaa-isu ku tilmaamay beyca muraabaxada waxaana daliilu ah inuu bannaan yahay qowlka ilaahay wuhi waaxalla allaahu lbayca ilaahay wuxuu xalaaleeyey iibkii waa nooc iibkii ka mid ah waa uun iib faa'iide ay saaran waaba siduu iibku u badan yahay iibku siduu u badan yahay ayaaba sidan ah noocyada kale looba badno beeca tawliyada iyo kan ishraaka iyo kan muxaadada loo iman doona ee waxa weeye qofkii qiimihii wax ka yar uu ku iibinayo saddexdaaba inta badan waxa weeye waxay imaataa markii qofkii uu ku khasaaro beecay ama shayga laga iibsan waayo uu ka soco waayo markaas u baahanaya inuu tawliyo inuu lacagtiisa ku celiyo tawliye uu sameeyo ama inuu qof kale wadaajiyo ama inuu markaa beecii wax ka rido oo qiimihiisii qiimo ka hooseeya uu ku iibiyo laakiin in qiimihii uu shayga kusoo iibsaday wax ka badan uu ku iibiyo waa sidai buyucdu u badanta daba beeculmuraabaxada mualif loo tilmaamayo wuxuu yihi waa beec saxiix ah oo xataa makruuh aan ahayn suuradeedu waa maxa wuxuu yihi suuradiisu waxaa weeyaan qofkii inuu shay uu soo iibsado boqol uu kusoo iibsado maalan dabeetana uu qofkii ka iibsanayay uu ku dhaho shayga waxaan kaaga iibiyey intaan ku soo iibsaday ayaan kaaga iibiyo boqolkii ah iyo in toban walba hal aan kaa faa'iido haddaba haddii uu intuu ku soo iibsada uu kaga iibinayo boqolkii ah toban walbana hal loo saarayo marka imisay noqonaysaa boqol iyo toban haddaba boqolkaa waa raasamaal kusoo iibsaday tobankaana waa faa'iidadi haddaba baycul munaabaxa waa kaas markuu ku leeyahay boqol buu ku soo iibsaday toban walbana halbaa u saaran eeg yacni macnaheeda ma aha toban walba in hal laga faa'iidi karo way ka balan kartaa wayna ka yaraan kartaa nisbadu ee tani waa tusaale tani waa hee waa tusaale miaal kalena mualifku uu nasiyey wuxuu idhi aw ribxi dih yaasdih tanu mayla macno tahay tobankiiba in lii gaadhsiiyo kow iyo dih yaasdih waa kelima farisiya waa erayo luqada farisiga ku jira ee luqa carbeed ma aha laakiin mualifku wuxuu isticmaalay maxaa yeelay salafka ayaa alfaadan la isticmaali jiray asxaabtiiba xataa ka hadashay oo ibn mascuud wuxuu u arkayey noocan ah inuusan wax dhiba lahayn ibn cabaasna waxaa laga wariyey beyca dih yaasdih yani ribxi dih yaasdih in aysan bannaanayn oo warka uu reebi jiray cikrima oo ka mid ahaa ibn cabaas ama asna waxa weeye xaraam ayuu arkayey haddaba ibn cabaas qowlkiisa iyo cikrima waxaa lagu xambaaray in qofkan mushtariga ah uu amankan uu ninkan kusoo iibsaday markuu leeyahay yacni waxaan kaaga iibiyey waxaan ku soo iibsaday waa ribxi dihyasdih tobankiiba inaad koo iyo toban ii gaadhsiiso lacagta raasamaalka kusoo iibsaday inuusan la soconin oo markaa amankiiba jahaalo ay soo gashay laakiin haddii la og yahay amankii uu kusoo iibsaday dee markaasi beec jaa ah, ayuu noqonayaa haddaba halkan uu mualifku leeyahay waribxi dih yaasdih dihdu waa toban yaasdihduna waa kow iyo marka waxa weeye macnaheedu tobankiiba inaan yani lii gaadhsiiyo kow iyo macnaha waxay la mid tahay un hore eh ribxi dirhamin likulli casharati in aan kaa faa'iidayo tobankiiba hal oo markaa boqolka kusoo iibsaday hadduu dhaho bictuka bima ishtaraytu waxaan kusoo iibsaday oo boqolhan kaaga iibiyey wa ribxi dihyasdih de waxay noqonaysaa un boqol iyo toban tobankiiba halbaa ii fulayo boqol iyo tobankii aan soo tilmaamayno bay noqonaysaa kaasi waa beeci muraabaxada ee muraabaxadii lagu tilmaami jiray almuraabaxa alcaadiya muraabaxada caadiga ah haddaba muraabaxadaas muraabaxo kalea ka dambaysay oo la yidhaahdo almuraabaxa almurakaba intaynan taa ka hadlin muraabaxadan murakabkii hadda bunuugtu ay isticmaasho bal tan fuqahadu ay u taqaana muraabaxada ayaa tacriifkeedaan sheegaynaa waxaa lagu tacriifiyaa baycu الsilcati bimili اhaman اlأwal maca ziyaadati ribxin macluumin muttafaqin calayhi bayna اlmutacaaqibiin in baycu silcati silcadii in lagu iibiyo bimili hamani اlwal lacagtii hore ee aad ku soo iibsatay mid la mid ah waa tii hadda aan sheegayna boqolkii aan ku soo iibsaday ayaan kaaga iibiyey maca ziyaadati ribxin macluum ayadoo markaa la raacinayo faa'iido macluum ah oo marka uu leeyahay boqolkiiba waxaa ii fuulaysa intaa boqol kiiba toban baa ii fuulaysa faaida ama boqol kiiba shan baa ii fuulaysa ama toban walba hal baan kaa faa'iidaya ribxi macluum ayaaba lagu ziyaadinay raasamaarkii waayahay ribxigaas macluumka ahna isla ogyihiin labada mutacaaqideen kaasa haddaba waxaa la yidhaahdaa almuraabaxa cinda alfuqahaa fuqahada saasi muraabaxaba u yaqaaneen waa tan hadda kitaabka inoogu qoran waayahay muraabaxadan cusubse maxay tahay muraabaxaan cusub magacyo kala duwan bay leedahay magacyadeeda waxaa ka mid ah almuraabaxa almurakaba muraabaxada isa saaran saa arki doonno laba deec baa meesha ku jira walihaada ayaa la yidhaha almuraabaxa almurakaba waxaa kaloo yidhahdaa almuraabaxa lilwaa'idi bishiraa yacni muraabaxadii qofkii gaboohayay iibsiga suuradeedu waxaa weeye nin alaab doonaya alaab mucayana isla markaana alaabtaas lacagteeda aan haysanin ninkan alaabbuu doonayaa maalan gaari ama dhul ama guri ama badeeco ayuu rabaa inuu iibsado lacagtiina ma haysto dabeetana wuxuu u tegayaa banki ama mu'asaso maali ahoo dadka maalgelisa ama qof taajir ahoo dadka haftada wax kaga iibiya dabeetana wuxuu ka dalbayaa bankigii maalan inuu alaabtii u soo iibiyo alaabtii asagu banki uu soo iibsado kadibna uu kan ka sii iibiyo oo wuxuu u ballan qaadayaa ama uu u yaboohayaa inuu ka iibsan doono wuxuu leeya bankiyo soo iibso dabeetana iga sii iibi oo taqsiid u fiirso maxaa lagu iibinayaa haftaa lagu iibinayaa lacagtii uu bankiga kusoo iibsado gaariga lacag ka balan ayaa lagaga iibinayaa qayb qaybna waa loo bixinaya oo haftaa lagu bixinaya taas way haddaba suuradeed waayahay farqi udhaxeeya muraabaxadan iyo muraabaxadii hore ee sheegaynay muraabaxa alcaadiya la yidhaahdo waa dhowr farqi marka koobaad alaabta la iibinayo muraabaxada caadiga ah ninka ku iibinaya alaabtii wuu hayaa laakiin bangiga alaabtan iminkan maa laga dalbayaaeh inuu soo iibiye ma hayo gaarigaas mama hayaba laakiin muraabaxada caadiga ah qofkii wuu hayaa oo qof ganacsada oo alaabtii haya ayaa faa'iida doon ama faa'iida ku saaranaya kaasi waa farqiga koobaad farqiga labaad muraabaxada caadiga ah hal marxalada ku dhacaysa waa hal iibin hal mar dhammaanaya muraabaxada laakiin bangiga laba marxalee maraysa marxalada koowaad waa marxalada muwaacadada qofkii inuu u ballan qaadayo bangigii inuu alaabtan ka iibsan doono iyo marxalada labaad oo ah marxaladii bay u dhacay muraabaxada caadiga ah degdegna way noqon kartaa waana la muddayn karaa muraabaxada bangigase mar walba way muddaysan tahay lacagta waxaa loo bixinayaa hafta ahaan tartiib tartiib baa loo bixinaya qayb qayb muraabaxada caadiga ah laba qof bay dhex baayic iyo mushtari bay dhex laakiin muraabaxadan kale ee almuraabaxa albankiya muraabaxa almasrifiya ama muraabax almarakab waxa dhahdaba saddex daraf bay u dhaxaysaa ninkan bangiga u imaanayaene alaabta soo iibi alaabta waan kaa iibsanayaa iyo bangigii soo iibinayay iyo baayicii ka iibinayay bangiga alaabta saddexdaas daraf ayay dhex maraysaa farqiga sharaada u dhexeeya waxaa weeye muraabaxada caadiga ah qofku markuu alaab soo iibsado wuxuu u iibsanayaa inuu ka ganacsado waxaan laga yaabaa in uu iska haysto alaabuu haystaba uu iibiyaa dhici karta oo muraabaxa caadiga ku iibiyo laakiin muraabaxadan kale ee bangiga bangigu alaabtan aslan waxuu ku falaya mama jirtaba ee qofkan ka dalba inuu usoo iibiyo darti si oo uga iibiyo mu usoo iibsado mooyaan gaariga wuxuu ku falayo aslan baa ma jirto tan kale caadiga laakiin waxaa laga yaaba qofkan gaarigiisii inuu muraabaxa ku iibiya muraabaxadii caadiga ahayd ee faa'iidada la saaranaya farqiga udhexeeya horta muraabaxadan caadiga ahayd fiqiga hadda kitaabka inoogu qoran iyo tan bangiga waa furuuqda aan soo tilmaanay intaan markaan ogaanay xukunkeedu muxuu noqonayaa baycu almuraabaxa lilaamiri bishiraac xukunkeedu waxaa weeye waa mas'alo khilaafi culimmadu waa isku khilaafeen laba qowl baa ku jira culummada qaar baa taxriimiyey oo yidhi waa xaaraan waxaa sidaa ku tegay maalikiyada iyo culammada mucaasiriinta qaar ka mid ah inkastoo laga badan yahay qowlka labaadna wuxuu leeyahay waa jaa muraabaxadan waxaana sidaa ku tegay xanafiyada shaaficiyada iyo xanaabilada macnaha jumhuur culamaa waxay qabaan in ay bannaan tahay haddaad is waraabaxadan aan sheegayne waxaa weeye haftada ah fuqahadii hore daya sheegeen way sheegeen alimaam shaafici kitaabkiisa unbuu ku sheegay marka waa mas'alo qadiim ah inkastoo zamankan ay aada u badatay culimmada mucaasiriinta ah badankood haddaba muraabaxadan way banneeyeen culimmada mucaasiriinta ah iyo majaamicda fiqiga ah iyo hay-aat waxay u badan inay bannaanta laba shardi baa loo shardiyey shardiga koobaad waxaa weeye in beecu uu ka dambeeyo markii bangigu uu alaabta la soo wareego oo beecu uusan dhicin intuuna bangigu la soo wareegin waayahay bimacnaa marka hore waa inuu dhacaa heshiis is-afgarad ah basa ah, laakiin iib dhicin muwaacada qofkiibaa u yaboohaya bangigii ama waxa weeye wacdi u samaynaya u ballanqaaday inuu ka iibsan doono laakiin wacdigaasi waa inuusan noqon wacdi mulsim ah oo qofkii lagu laaziminayo hadduu wacdi mulzima noqdo beecii buu shabaha markaa mulzim waxaa laga kama bixi karo qofka haddii maalan bankigii alaabtii uu soo iibsado oo alaabtii meel ay ku baaba'do ama dhibaato ku timaado waa inuu bankiga damaano qaadaa intaan lagu wareejinin qofkan laga iibinin bankiga damaankiisa ku jirtaa ee qofkan mushtariga loo raacan waaya wacdigu marka waa qofkan inuu doonayo inuu muujana alaabtaasaan doonaya gaarigaasaan doonaya ee ma aha aan kala saxeixanna iibkii haddii haddaba iibkii lasii kala saxeixdo caqdigaasi ma asaxayo mana bannaano shardiga labaad waa in caqdiga beyc dhaca markii uu bangigu alaabtii uu soo iibsado kadib uu la wareego kadib waa inuu beeci dhacaa weliba wareegitaan taama ah uu la wareego markaa unbuu beecii ee muraabaxadu asaxaya labadaas hadda dii la helo in wacdigu uu horeeyo oo wacdigu uusan heshiis la soconin iib ah isla markaa iibku uu dhaco markii bangi uu la soo wareego uu silcadii gacanta ku dhigo haddii labadaa la helo wuu asaxayaa beyci muraabaxada qowlkan haddaba loo badan yahay ee jumhuur culamaa ay ku tageen qowlkaasaa saxiix ah in bayculmuraabaxa uu bannaan yahay labadaas shardi hadii la helo waaya hadaba inta haddaan ogaanay akhdaa badan baa jirta oo bayca muraabaxada ku dhacda akdaadaasi waxay ka dhacaan inta badan dadka dabaqaya bayca muraabaxada ayay ka dhacaan marka khaasatan dadka bangiyada u shaqeeya iyo dadka muraabaxada dalbiga laftirkooda xataa akhdaa bay ku dhacaan akhdaadaasi waxay keentay caqdigii oo noqdo caqdi ribowi oo xaaraan ah ama caqdi xaaraan ah, ama caqdi ribowi oo dee ribadii qaadanayo aadna ganacsadeena ugu badan tahay marka waxay ku ficlan lahayd in muxaadaro dheer laga galay laakiin insha allah dhowr qodob un baan ka soo qaadan doonaa hadaa koobaade waxaa weeye in eh, qofkii camiilka ahaa bankigii qofkii dee ka dalbayey in alaabtaas eh, la soo iibiyo dabeetana uu ka iibsado in asagaba loo wakiisho bankigii uu marka u wakiisho alaabtii soo iibiyo taas waxaa ka dhalanaya qofkani in uu alaabtii asagu la wareego ka hor intuusan bangiga heen uusan qaadan waxay ka dhigantay bee maba dhicinba beecu bangigu alaabta soo iibsaday maba dhicinba qofkan unbaa hee iibsaday alaabtii bangigiina faa'iiduu saartay lacagtaa oo qofkan u dhiibay marka waxay noqonaysaa qard bifaa'ida ama faa'iido la saartay waa ribadii oo cad oo sariixa waxaa dhacda oo akhdaada ka ah in jeegii lagu qoro qofkii dalbay alaabta in magaciisa lagu qoro oo asaga la siiyaba macnaha lacagtii uu banki kala soo bixi lahaa jeeg baa lagu siiyey waxa alaabtii soo iibso jeegiina waa ka taasi waxay ka dhigan tahay qofkani asaga alaabtii iibsaday jeeggan uu ku iibsaday lacagtii uula soo bixi doona dhowaan marka bankiga lama soo marinba bankigani qofkan lacag buu siiyey kama iibin alaab taasina waa xaaraan riba ayaa ka dhalanaysa mar qaarkood waxaa dhacda taa oo tii haddaan sheegayn waxba aan ka duwanayn in qofkii akownkiisa lagu soo shubo lacagti oona adu alaabtii wataas soo iibso ama saad loogu soo diro lacagti waxaa kaloo dhacda in bankigii isagoon alaabtii la wareegin uu qofkii markaa uu ka iibiyo qofkii maalan ayaa u tilmaamay wuxuu hebel baa soo heshiiyey oo alaabtii intaasay maraysaa qiimaheeda dabeetana bankiibaa qofkii u tegaya wuxuu leeya alaabtii qofka kuu sheegay me aad ku heshiseen waatanuu leeyahay bankigii baa marka lacagta u shubaya isagoon bankigii la wareegay ayuu leeyahay marka qofkii alaabtii qaada adugu hadday raashin ahayd hadday alaab kale ahayd bankigii meesha kama qaadi mahay warqaddii umuu dhiibaya warqaddii uu alaabtii uu bankigu ku iibsaday rasiidkii ayuu ku wareejisay leeyahay alaabtii soo qaado marka taasina waa xaaraan ayada laftirkeeda ah. waxa weeyaan bangigii waxay ka dhigan tahay asagoo alaabtii la wareegin oo hantiin inuu iibiyey nabigana alay slam wuu nahiyey in shay la iibiyey intaana la wareegin kahor waxa kaloo akhdaadi ka mid ah in beyci u dhaco intaanu bangigiiba alaabtii uusan soo iibsan oo heshiis caadi a la kala qorto taasa weliba aada u badan kadibna alaabtii la soo qaado lagu wareejiyo qofka aslanba iibki wuu horreeyeyba marka marka dambe alaabta baa lagu wareejinayaae iibku wuxuu ka horreeyey intuusan bangigu alaabtii soo iibsanin lana wareegin marka waxaasoo dhan waxay ka dhigaysaa caqdii muraabaxada caqdi xaaraan ah oo ribowi ah intaasaan kaga baxaynaa masaladan waana masale muhiima ah runtii oo intaa in ka badan u baahnayd in la faahfaahiyo laakiin waxaan leeyahay insha allahu tacaala tilmaantaas wax badan bay noo taraysaa wuxuu yihi wayasixu waa asaxayaa baycu muraabaxati muraabaxadii iibkeediiba asaxaya bian yashtariyahu waaba inuu iibsado qofkii shaygii inuu iibsado bimiatin boqol uu ku iibsaday uma dabeetana yaquulu dhaho bictuka waan kaaga iibiyey bima shtaraytu wixii aan ku iibsaday baan kaaga iibiyey waribxi dirhamin iyo dirham inaan ka faa'iday likulli casharatin toban walba aw mase ribxi dih yaasdih tobankiiba inaad ii gaadhsiinayso koo iyo toban walmuxaadati wayasixu waxaa saxaya beycu almuxaadati beeci rididda ama ka tuuridda in qofkii wax laga tuuro ayaa asaxayo macnaha qiimihii lagu soo iibsaday qiimo ka hoosey lagaga iibiyo wadalika mihaalka bictu waan kaaga iibiye weeye bima shtariitu wixii aan kusoo iibsaday waxadidih yaasde koo iyo tobankiiba inaad markaa ii soo celiso toban oo wayuxadu waa laga tuurayaa min kulli axad cashara koob iyo toban walba waaxidun mid baa laga tuurayaa wa qiila waxaa la yidhi min kulli casharatin waaxidun macnaha toban walba mid baa laga tuurayaa nooca waa noocii afraad ee buyuucdii uu mualifku baabka u guntay ka mid ahayd waa beyculmuxaada yacni waa beec khasaaro lagu iibinaya shayga oo qiimihiisii qiimo ka hooseeya markaa lagu iibinayo iyadna way banaanta saal mualifkii laga siiyey wuxuu hi inuu dhahoo kale waxaan kaaga iibiyey shaygan intii aan ku soo iibsaday iyo in aan kaa tuuro ko iyo tobankiiba hal maala boqol iyo tobanba qofka kusoo iibsaday wuxuu hi intaan kusoo iibsaday baan kaaga iibiyey iyo ko iyo tobanba toban kaaga dhigo imise ko iyo baa ku jirtaa boqol iyo toban ko toban ku jirta sooma ko iyo toban haddaba ka jar boqol iyo toban sagaal iyo sagaashan sagaal iyo sagaashan buu markaa kaga iibinayaa sagaal iyo sagaashan ayuu markaa kaga iibinayaa waayahay ya wuu khasaaray eg waa beec khasaara e iibku marna faa'iiduu leeyahay mar marna faa'idaa lagu iibiyaa shayga marna nafiisa lagu iibiya oo faa'iidaba ma saaraba khasaarana ma marna khasaara lagu iibiya marka ka waa kii khasaaraha tawliyaduna waa lafihii baa lagu iibinaya muraabaxadana faaidaa saaro waayahay wuxuu yihi wlmuxaaati wayasaxu asaxya bayc muxaaati bayci muxaaada asaxya bayc muwaadacana waa la dhaha dejinta beyceedii bayc lmukhaasarana waa la dhaha beyci khasaaraha beyc khasaara intaba waa la idhahdaa kabictu waaban iibiye weeye inuu dhaho qofkii bima shtaraytu wixi aan kusoo iibsaday haddii dihyaas dih ko iyo tobankiiba inaan toban markaa kaaga iibiyo wayuxadu markaa waa laga ridayaa min kuli axad koob iyo toban walba waaxidun mid unbaa laga ridayaa wa qiila min kuli casharatin toban walba hal baa laga tuuraya waidaa qaala hadduu dhaho bictu waan kaa shaygan waan kaa iibiyey bima shtaraytu wixii aan kusoo iibsaday kaaga iibiyey lam yadkhul fiihi ma soo marka ayada ah siwa thamani lacagtii waxaan ahayn aan kusoo iibsaday ma soo gelayo walow qaala hadduu dhaho bimaa qaama calaya bictuka waan kaaga iibiyey bimaa qaama calaya wixii ugu kacay ama wixii ugu joogay baan kaaga iibiyey dakhala waxaa soo galaya maca tamanihi lacagtiisa laba qabo ujratulkayaali niisihii mushqaayadiisii wdalaali dalaalkii mushqaayadiisii waalxaarisi iyo ilaaliyihii ama ninkii waardiga ahaa lacagtiisii walqasaari kii marada caddeeye bafteeyey mushqaayadiisii warafaa'i kii tolay marada haddii la tolay mushqaayadiisii wasabaaqi kii rinjiyeeyey mushqaayadiisii wa qiimatu sabqi iyo qiimihii lagu rinjiyeeyey wasaa'iru lmu'ani iyo dhammaan kharashyadii almuraadati ee laga doonayay lilistirbaxi almuraadati loogu qastayay lilistirbaaxi in shaygan faa'iido laga helo wuxuu ku yidhi qofkii haddii uu dhaho waxaan kaaga iibiyey maalan shaygan intii aan kusoo iibsaday baan kaaga iibiyey hadduu dhaho lacagtii unbaa markaa soo gelaysa lacagtii kusoo iibsaday intay ahayd unbaa soo gelaysa hadii maalan shaygan uu kun soo siistay kunkii uu ku iibinayaa markaa kunkii la isloogiyey labada qof hadii boqol uu soo siistay boqolkii un xataa kharashaadkii kale ee markaa shaygan uu soo rareeyey ilaalintiisii iyo kharashaadkii xamaalka iyo canshuurihii laga qaaday iyo wixii de kiradii leeradu ku jir waxaasoo dhan ma soo gelayaan ilaan asagaa yidhi intii aan ku soo iibsaday baan kaaga iibiyey marka lacagtii uu kusoo iibsaday oo keli ah ayuunbaa markaa beecii soo gelaysa saasaa laga fahmayaa siiqada waaya haddii uu dhaho laakiin waxaan kaaga iibiyey bictuka bimaa qaama calaya wixii shaygan ugu kacay ayaan kaaga iibiyey lacagtiisii markaa way soo gelaysaa lacagtiina waxaa raacaysa maalan boqol buu kusaysata boqolkii horta way soo gelaysaa waxaa kale oo markaa soo gelaya dhammaan kharashaadkii shaygan qofka markii uu soo iibsaday gashay ayaa markaa waxa weeye laga rabaa waxaa ka mid ah miisihii mushaayadiisii dilaalkii mushaayadiisii ninkii ilaaley mushaayadiisii ninkii qasaarka ahaa waxa weeye maradan haddii marada la caddeeyo la bafteeyey baftayntu waxaa weeye maradii in la mariyo wax cad oo sida nuuraddii oo kale ah intaan la rinjiyeyni ka hor si duubnaanku u awdo kadibna sadqii rinjigaa la marinaya marka qasaarkii kii marada caddeeyey ee bafteeyey mushaayadiisii iyo kii tolay iyo kii rinjiyey maradii iyo qiimihii rinjiga iyo dhammaan kharashaadkii soo galay qofkan waxa weeye ayaa markaas soo gelaya meeshaas wasaair lmu'an waa kharashaadkii dhee laga doonay wilaan muraadat alistirbaax faa'ida lagu doonayay laakiin kharashaadka aan faa'iida lagu doonaynin ee shaygan calafkiisii mil hadduu neef ahaa neefkii calafkiisii ma soo gelayo laakiin hadduu neefka naaxiyey oo waxyaaba ku naaxinay usoo yimi way soo gelayaan le naaxintu waa ka zaa'id yani calafka daabada oo faaida lagu doonaya neefkii la naaxiyo wuxuu yihi idaa qaala hadduu dhaho bictu waan kaaga iibiye mashtaraytu waxaan kusoo iibsaday lamid kulfiyi ma soo gelaya siwatamay lacagtii waxaan ahayn walow qaala hadduu dhaho bictuka waan kaaga iibiye bimaa qaama calayh wuxuu igu kacay dakhala maca tamanihi lacagtiisii lala qaado waxaa soo gelay ujrat lkayaali miisihii mushqaayadiisii wadalaalihi ushaayadiisi wlqasaari cadeeyihii marada cadaynaya warafaai iyo kii tolayay wasabaaqi kii rinjiyanaya waqiimatu sabqi iyo qiimihii rinjiga wasaa'iru lmu'nigi dhammaan kharashyadii almuraadati ee markaa lagu qastayay lilistirbaxi in faa'iida lagu doono walow qasara haddii uu caddeeyo maradii binafsii naftiisa hadduu ku caddeeyo ow mise kaala uu miiso raashinkii naftiisa ukumiisa oo xamala inuu soo xamaala alaabtii ow tadawaca bihi uu markaa ku sabafalo arrinka soo tilmaanay shaksow qof kale lam tadkhul ma soo gelayso ujratuhu mushqaayadiisii kharashaadkii aan soo tilmaanay haddii qofkii laftirkiisiiba wixii dad kale ka qaadan lahaayeen asaga uu sameeyo oo maradii maalan uu caddeeyo raashinkii uu markaa soo xamaalo asagii uu miiso kharashaadkii dad kale ay qaban lahaayeen haddii asagu laftirkiisa uu sameeyo ama qof kale ugu sabafalo faa'iida aan ka doonaynin dad ilaahay u caawiyo marka lama xisaabinayo mashqaayadii naftiisa iyo mashqaayadda qofka dar ilaahay u caawiyey ee u sabafalay maxaa yeelay camalka ugu wax kharashuu markaa qofkan ugu kacay ma jiro waxaa weeye markaa ma qaadanayo faa'iidadiisii ama ma soo gelayo qiimihii marka uu yihi bictuka bima qaama calay wuxuu yihi walow qasara haddii u caddeeyo maradii binafsi naftiisa uu ku caddeeyo oo masakaana uu mise xamala u xambaaro o tadawac bihi shaksan qofku ku samafalo lam tadkul ma soo gelayso hujratu hujradiisii waliyaclama ha ogaadaan labada qof ee mutacaaqidiinka ama mutabaayaciinka tamanahu shayga mabiica ah lacagtiisa ha ogaadaan oo mase maa qaama bihi wixii uu ugu kacay ha ogaadaan haddii uu dhaho bictuka bimaa qaama calay wixii uu ugu kacay markaa ha isla ogaadaan falow jahilu hadduusan garanaynin axadahum axaduhumaa midkood uusan ka warqabin lacagtaas ayada ah batala markaa baycigii buraya calaa saxiixi muctamad haddaan qabanno walyasduq ilbaa'icu baayicii ha ka run sheego fii qadri amani lacagta qadarkeedii waljali iyo muddadii lacagtii uu kusoo iibsaday ha ka run sheego waljali iyo muddadii uu markaa kusoo iibsaday hadduu shaygan muddo uu kusoo iibsaday washiraa'i bilcardi iyo badeeco inuu kusoo iibsaday hadduu badeecadan kusoo iibsaday wa bayaan alcaybi iyo ceebtii caddaynteeda ha ka run sheego ceebtaasoo alxaadisi cindahu agtiisa ku timi ha ka run sheego intaaba wuxuu ku yihi labadan qof ee wax ku kala iibsanaya qaabka hadda aan soo tilmaamayna bictuka bimaa qaama calayh aw bima ishtaraytu bihi horta lacagtan hasla ogaadaan lacagtan hasla ogaadaan hadduu dhaho bictuka bima ishtaraytu lacagtu kusoo iibsada markaa ha isla ogaadaan oo qofka baayican ha ogaado qofka mushtarigana ha ogaado hadduu dhaho bictuka bimaa qaama calayhi wuxuu igu kacay baan kaaga iibiyana haysla ogaadaan intuu ugu kacay baayiciyo mushtarigiiba haddii marka midkood uusan garanaynin wixii marka uu ku soo iibsaday ninkani ama wixii markaa ugu kacay kharashkii ugu kacay uusan garanaynin beeci markaa wuu buraya maxaa yeele tobankii ayay jahaalo soo gashay tamankiibaa majhuul noqday tamankana waxaa shuruudiis ka mid ahay inuu macluum yahay oo la ogyahay wuxuu ku yidhi ninka baayaca ah ee wax ku iibinaya bictuka bimaa qaama calay aw bima shtaraytu wixii la midkaa ku iibinaya ha ka rusheego qadarka lacagta ila buyuucdan waa buyuuc amaano oo hadduu dha waxaan kaaga iibiyey intii aan ku soo iibsaday oo ninkan u dhaho maxaad ku soo iibsatay runta ha u sheego oo hadhaw intaasan ku saybsada beeniyuusan u sheegin maxaayele buyuucduna waa buyuuc ammaano ku badan tahay buyuucdeenna in qofku markuu wax iibinaya u dhaho lafihiisii maan kaaga iibinaya waxbaba iima saar dabeetana qofku mushtaga xuley oo alkaad kusoo iibisay markaa boqol buu ah waxbaba ma saaranin waxaa laga yaaba inuu sagaashan kusoo iibsay oo uu sheegay marka khiyaanu markaa sameeyey hadduu saa dhaho qofkii ku sameeyey marka waa inuu ka runsheegaa qadarkii lacagta ee uu ku soo iibsaday ajashi hadduu muddo ku soo iibsaday muddadii ha sheego maxaa yeelay muddadu saamayn ku yeelanaysaa qiimaha qofkana hadda kaashku kaaga iibsanaya adigana waxa laga yaabaa amaah kusoo iibsatay oo yani muddo ku bixinayso marka labadan de isku lacag ma noqonayaan waxaa amaah lagu soo iibsaday waxa kaash lagu iibinaya isku lacag ma noqonaya marka haddii muddo kusoo iibsada ha caddayo anu muddaa kusoo iibsada hadha oo macnaha haftaa laga iibiyo ama muddaa laga qabtay hadha washiraa'i bilcarab hadduu badeecad ku soo iibsaday ha caddaeyo oo hadhow anuu lacag kuma soo iibsanin kaash ee alaabbaan alaabta kuma dashay ilan qofkan hadda lacag buu kaga iibinayaa isaguna badeecuu kusoo iibsaday marka badeecada marka lagu iibinayo shayga qiimihiis hadii jeer waa la qaali kareeyaa ilan tujaartu lacag bay jecelyihin kaash marka markuu lacag ku iibinayo waa in dee uu la sayaa qofka maadaama isagoo alaabbu kusoo iibsaday dee lagu qaaligareeyey markuu alaab ku iibsanayay qiimihii uusan eegin oo sheego qofkan mushtariga ah si uu ugu talagalo ceeb hadday agtiisa ku timid intuu soo iibsaday shaygan ceeb xaadida ha caddayo hadhaho shaygan intaad soo iibsaday kadib qiimaha boqolka kusoo iibsaday ceeb baa ku timidoo ceebtaasi ceebtaasaa ku timid si qofkan markaa yani uu ama sidaa ku galo ama kaga baxo liyahlik man halaka can bayinatin waa yaxya man xaya can bayina yani si u basiiro u iibsado isagoo ka warqabo hadduu ku gelaya haddii kaleba waayahay wuxuu ihi falow qaala haddaba haddii uu dhaho qofkii baayaca ahaa bimiatin ishtaraytu waxaan ku saibsaday bimiatin boqol oo markaa muraabaxa ku iibinayo oo fabaana ay soo caddaato bitisciina annahu ishtaraahu inuu ku saibsaday bitisciina sagaashan faladharu muctamad waxaa weeye anahu shaniga yuxadu in la ridayo aziyaadatu ziyaadadaas wa ribxuhaa iyo faa'iidadeedaba in la ridayo wa annahu shaniga laa khiyaara khiyaar inuusan u sugnayn lilmushtari qofkii mushtariga ahaa iibsaday inuusan khiyaarba lahayn wuxuu ku yidhi haddii qofkii baayaca ahaa uu dhaho bictuka bima shtaraytugu waxaan kaaga boqol dabeetana waxaa soo caddaata inuusan boqolka kusoo iibsanine sagaashan kusoo iibsaday dadkii ka agdhawaa baa yidhi war boqol maadan kusoo iibsanine sagaashan baan kusoo iibsatay ilaahay ka cabso dabeetana war baa soo baxay taladii baa ku caddaatay ninkii isna wuu kiray marka ayada ah waxaa laga ridayaa ziyaadadii iyo faa'iidadeediiba ziyaadadii iyo faa'iidadeediba waa laga ridayaa maxaa ziyaado ahaa toban faa'iidadeedina waa laga rabaya mid hadduu dhaho bictuka bima ishtariitu bihi oo boqol ah wa ribxi dirhamin likulli cashara inaan toban walba halka faa'iido boqol iyo tobanba markaa ka siin lahaa soo ma marka waxaa laga tuuraya horta toban ka tuur tobankan ziyaadaha tuur tobankii uu ka been sheegay tuur ribixiisana raaci ko iyo toban markaa ka dhacaysa ko iyo toban ka jar markaa boqol iyo toban sagaal iyo sagaashan waaya maxaa yeelay ninkani maadaama qofkan kula heshiiyey wixii aan ku soo iibsaday baan kaaga iibiyey dee beentaasi wax ka soo qaad male qofkii mushtariga marka khiyaar ma yeelanaya khiyaar ma yeelanaya sababtoo ah hadduu marba uu raalli ku ahaa tamankii oo intan ka badan boqol iyo toban uu raalli ku ahaa dee sagaal qiimaha naaqiska ah ku noqdo wey intii badnaydba raalli ku ahaaye ilan waxa laguma kordhinin ee waa laga dhimay marka wax khiyaara ah, inuu caqdigi ka baxo ma leh waa inuu caqdigi ku socdaa waaya wuxuu yihi falow qaala hadduu dhahdo bimiatin boqol baan shaygan kusoo iibsaday fabaana dabeetana ay soo cadaato bitisciina sagaashan inuu kusoo iibsaday faladharu muctamadu waxaa weeye annahu shanay yuxaqu in laga ridayo ziyaadatu siyaadadii waribxuhaa iyo faa'iidadeediiba in laga ridayo wa annahu shaniye laa khiyaara khiyaar inuusan usugnayn lilmushtari mushtari khiyaar inuusan lahayn baa adhar ah walow zacama haddii uu sheegto baaicii annahu amankii inuu yahay amankuu kusoo iibsaday miatun wacashara boqol iyo toban inuu yahay wasadaqahu lmushtari kii uu ka iibinayay ee iibsadahaana uu u rumeeya arrinkaas lam yasax albeycu beyci ma ansaxayo fi lasaxi saxatuhu beeci inuu asaxayo wallaahu aclam wain kadabahu haddii uu beeniyo ninkan mushtariga ah ou dhaho baayicii been baad sheegaysaa oo walam yubayin baayiciina uusan caddaynin lilhaladi khaladkii uu sameeyey wajhan wejh hadduusan u caddaynin khaladkaas wejkaasoo muxtamalan la qaadan karo lam yuqbal qowluhu qowlkiisa markaa lama qaadanayo oo lama aqbalayo walaa bayinatuhu markhaatigiisana lama aqbalayo hadduu markhaati keeno walahu laakiinse wuxuu leeyahay ninkaa baayaca ah taxliifu lmushtari kii ka iibsanayay dhaariyo innahu laa yacrif inuusan garanaynin daalika oo ah lacagta uu ku soo iibsaday waxaa weeye uu leeyahay intaas ayay ahayd ee ziyaadada la socota fi asaxi muctamad haddaan qabano wain bayana haddii uu caddeeyey liqaladii wajhan haddii uu caddeeyey wej muctamara falahu yani wax la qaadan kara haddii uu sheego oo muctabar ah sababta u khaldamay falahu markaa waxa u banaan ninka baayacaha ataxliif inuu dhaariyo mushtarigii walasaxu muctamadna waxaa weeye samaacu bayinatii markhaatigiisa markaa in la dhegaysanayo masaladan waa khalad kale oo baayacii uu ku dhacay laakiin tii hore cagsibay ku tahayo tii hore waxay ahayd boqolkii ayaa waxaa soo cadaatay inuu sagaashan yahay tanna waa ziyaado taana nusqaan ba ahayn tanna waa ziyaado meesha waxbaa ka xadidlo ku leey mualifku walow annahu miat wacashara wuxuu ku xidhayaa boqolkii hore eg falow qaala bimiatin taasi kula socotaa marka qofkani baayaca ah wuxuu wixii aan ku iibsaday baan kaaga iibiyey oo ah boqol beecii sidaa ku dhacay ayuu markaa ka daba wuxuu ihi waan khaldamay oo waxaan ogaaday inaanan shayga boqol kusoo iibsanine boqol iyo toban aan kusoo iibsaday lacagtii laga soo iibiyay inay boqol iyo toban ahayd soo marka hor kuma dhihin boqol baan kusoo iibsaday waan khaldamay boqol iyo toban baa shayga laga siiyey ninkii mushtariga ahaa laba mid weeye haddaba inuu rumeeyo oo ninka dhow run baad sheegaysaa iyo inuu beeniyo labadaa mid weeye hadduu hadalkiisa u rumeeyo o dhow run baad sheegaysaa raajici wuxuu yidhi beecani maba asaxayo beecani maba asaxayo maxaa yeelay beecan siyaada la socoto toban ah suuragalna ma ah beecii in siyaadadaas uu ku socdo beecu nusqaan u aqbalaa laakiin siyaada ma aqbalay marka beecii ma asaxayuu leeyahay saasuu raajici ku tagay laakiin nawowi ka daba tago wuxuu idhi asaxu waxaa weeye inuu beecani asaxayo khalad wuu dhici karaa Eh, laakiin beeca inuu asaxo ma diidaysee wuu asaxayaa beecu laakiin muxuu ka asaxayaa boqolkii buu ka asaxayaa boqol iyo tobankii tobankii uu ku darsaday laga yeeli mahayuu leehay tobankaasi ma sugnaanayo laakiin baayicu khiyaar buu leeyahay hadduu doono wuu ka bixi karaa caqdigii wuu ka noqon karaa khiyaar buu leeyahay waay kaasi waa wadka koobaad hadii uu mushtarigii u rumeeyo weeye haddii mushtarigii uu beeniye ka waran uu dhaho been baad sheegaysaa tobankan adaa ku darsadee waxa weye boqolkii aad tidhi waan ku soo iibsaday ayuunbuu caqdigeennu ku dhacayaa iyo faa'iidadiisii marka ayada ah laba mid weeye inuu khaladkiisii oo wej muxtamal ah uu u sheego oo dhan waxaan ku khaldamay kada wa kada iyo inuusan sababta khaladka keentay usan caddayn hadduusan caddaynin sababta khaladka u keentay wej la aqbali karo oo muxtamala uusan khaladkiisa labadan hadale ka soo baxay isgurinaya ee marna u leeyahay boqol baan kusoo iibsaday marna boqol iyo toban baan kusoo iibsaday hadduusan caddaynin sababta keentay qaladkaa markaa qowlkiisa la qaadan maayo maxaa yeele qowlkiisii wuu waaya midda kale xaq bini aadam buu ka noqonayaa rujuucun can iqraar yani qiritaan xaq aadam ayuu ka laabanaya manahaas wuxuu qiray ninkan boqolkaas inuu kaga iibinayo dabeetana uu ka soo laabtay wuxuu leeya maya ayaa iyo toban kusoo iibsaday marka xaq bini aadama meesha ku tacalluqay saa iqraarka lama aqbalayo markhaatigiisana la aqbali mahayo maxaayale markhaatigiisa waxaa ka hor imaanaya oo beeninaya hadalkiisii hore hadalkiisii bay bayinadan la tacarudaysaa waayahay laakiin waxaa u bannaan ku yihi xaaladda tan ninkan baayaca ah u dhaariyo mushtarigan beeninayana been baad oo waxa wey kaa dhegaysan maayo warka waraan kaa aqbalaya ma ah inuu dhaariyo oo dhaho ku dhaaro inaadan ogeyn shaygan in boqol iyo laga siiyey ku dhaaro taasuu ku dhaarin karaa maxaayna waxaa laga yaabaa qofkan in uu yani markii dhaar ay noqoto inuu ka cabsado dhaarta ayaa laga yaabaa oo markaa uu qiro inuu boqol iyo toban kusoo taasi waa haddii uu caddayn waayo sababta keentay khaladkiisa hadii uu cadeeyo sababta keentay khaladkiisa oo dhaho maalan warniyow anu saasaan moodayay laakiin wakiilkaygii alaabtan ii soo iibiyey ayaa marna uu ii sheegay in boqol iyo toban alaabtan igu soo iibiyey laakiin anu lama soconin ama wuxuu yidhi faatuuradii aan ku soo iibsaday ayaa dib ogu noqdayoo waxaa ii soo caddaatay in boqol iyo toban shayga laga siiyey laakiin anu marka hore waxaa ismoodsiiyey boqol hadduu sidaa dhaho marka ayada ah horta wuu dhaarin karaa ninkii mushtariga ii dhaar uu dhihi karaa sidaan horey usoo tilmaanay maadaama loo malaynaya marka inuu run sheegayo isla markaana markhaatigiisa waa aqbalay hadduu markhaati keeno caddaynaya arrinkaas hadalkiisa markaa markhaatigiisa waa aqbalay lakiin markii hore ee khaladkiisa weji muxtamala uusan u sheegin markhaatigiisa xataa lama aqbalay wuxuu hi zacama haddii uu sheegto ninkii baayacaha ee muwalliga ahaa baayacan waa kii ku iibinaya caqd tawliya yidhi wallaytuka hada alcaqd shaygan intii aan ku iibsaday un baan kaaga iibiyey duu boqol ah duu sagaashan ah kolba intu inta lagaga soo iibiyey ayaan kaaga iibiyey oo weliba tusaaleheenna waxaa weeye boqol inuu markaa ku wareejiray shaygan boqolkuu kusoo iibsaday ku wareeg jiray walow zacama uu sheegto ninkaa baayac ahee muwalliga ay caqdigii wareejinaya annahu amankii inuu yahay miatun wacashara boqol yahay ee laakiin uusan ahayn boqolkii marka hore uu sheegay wasadaqahu lmushtari kii uu u rumeeyo arrinkaas lam yasax albeycu beyc asax maayo fil asaxi muctamad haddaan qabano qultu waxaan idhi nawowi haddaan ahay al asaxu sixatuhu asaxu waxaa weye beyci inuu asaxayo marka qowlka nawowiga muctamad ah in markaa beycigu asaxayo wain kadabahu haddii uu beeniyo mushtarigii hadduu baayici beeniyo oo walam yubayin baayiciina uusan cadaynin qaladkii uu tilmaamay wajhan weji hadduusan u sheegin la qaadan karo lam yuqbal qowlu qowlkiisa horta la aqbali mahayo walaa bayinatuhu markhaatigiisana la aqbali mahayo hadduu markhaati keena xataa markhaatiga laga aqbali mahayo walahu laakiin wuxuu xaq u leeyahay taxliifu mushtari ninkii ka iibsaday inuu markaa dhaariyo annahu laa yacrifu dalik inuusan arrinkaa garanaynin oo ah boqol iyo tobanka inuu kusoo iibsaday inuusan ka warqabin inuu intaa ku dhaariyo xaq u leyahay fi asaxi muctamad haddaan qabo wain bayana haddiise uu caddeeyo khaladkiisii weji muxtamal ah haddii uu caddeeyo falahu markaa wuxuu xaq u leeyahay altahliif inuu dhaariyo ninkii mushtariga ahaa walasaxu muctamadna waxaa weeye samaacu bayinati markhaatigiisii markaa in la dhegaysanayo la aqbalayo wallahu tacaala aclam wsal allah wslama cala nabiyina